الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa kitaabkeenii zubadka kitaabkeena afraad ee faniga shaafici fiqiga shaaficiga subad baan maraynaa insha allah darsigii sideed tobnaadu maanta qaadanaynaa sheikhu wuxuu ka bilaabayaa mawaaqiitu salaati salaada waqtiyadeeda sheikhu wuxuu ku yiri raximahullah وقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظللا ثم به يدخل وقت العصر واختير مثل ذي لذاك القدر جاز إلى غروبها أن تفعل وقت جاز إلى غروبها أن تفعل ووقت مغربي بهذا دخلا والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق والوقت واختير للثلثي وجوزه إلى صديق فجر وبه قد دخلا الصبح واختيرا إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار waayahay saasay sugu xiran tahay aniga beedku beed miyaan ka booda waqtu duhrin waa waqtu duhrin duhurka waqtigiisu min zawaalihaa min zawaali shamsi laga bilaabo weey qoraxda iilashadeeda ilaa an saada ilaa ay ka korarto can milin can mithlin mithli ilaa ay ka korarto midilkaasoo lishayin shay u sugnaaday shaygaasoo dallalaa hoos sameeyey cinda alistiwaa'i hoos sameeyey waqtu duhrin duhurka waqtigiisu min zawaalihaa iilashada ay iilatay laga bilaabo weeye haadaas shamsida u laabanaysaa shamsana lama tilmaamin hadda soo maa hormaysoo sheegnay marka cawdu damiira calaa hayri muta calaa hayri madkuurin jaa-izun weeye in culima shay aan shay aan hore loo soo xusin in damiirkii loo celiyo way bannaan tahay bishard in la yaqaan innaa anzalnaahu fii leylati lqadri hudiyo laabanaysa innaa anzalnaahu iyo labanaysa hud waxaa soo dejiyey muxuu yihi waa qur-aanka innaa anzalnaahu qur-aanka qur-aan miyaa lagu sheegay qadri yaa sheikh laguma sheegin marka waa macluum waa la yaqaanaa marka cawdu damiiri calaa kayri madkuur way bannaantahay jaais weeye idaa culima hadii la yaqaan markaa shiikhu aad min zawaaliha min zawaliha waa la iska yaqaana ciddi zuulaysa in qoraxda laga wado waqtu duhrin duhurka waqtigiisu min zawaaliha min zawaali shamsi laga bilaabo weeye iilashadii qoraxda iilatay ilaa an ilaa an laga gaarayo zaada uu ka siyaado uu ka dheeraado can mithlin mithli uu ka dheeraado mithligaasoo lusheegan u sugnaaday dallala hoos sameeyey cindal istiwaa'ida hoos sameynaya halkan shiikhu wuxuu tilmaamay waqtiga duhurka waqtiga duurku waa waqtigee buu yidhi oo markay qoraxdu iilato qoraxda bartankeeda bartanka qoraxda anagu ma naqaan laakiin marka saa u fiirino meeshii bartanka noogu muuqatay yaah yaah binisbati ilayna annaga xagga yaga meeshi marka saa cirka u fiirino meesha bartanka noogu noogu muuqata Ah, ee binisbati ila samaa ma samada xaggeeda meesha bartankama wanaqa miyaa garan karna ma wanaqaana laakiinse adu marka saa u fiirisay meesha adiga bartanka kuula muuqata qoraxda markay ka iilato oo dhinaca qorax udhacaya u iilato yaah ayaa salaadii duhur soo gasha diinta islaamku qoraxda cabir ka dhigata maxaa yeelay qofkan wax akrin iyo qofki wax akriya labadaba qoraxda way cabiran karaan goormuu dhammaanayaa buu yidhi ilaa anzaada ilaa waxay joogaysaa salaada duhur anzaada inta ay ka kordhayso can milin haa mili mil waxa weeye lamid ahaansho ilaa ay ka kordhayso marka lamid ahaanshihii keliya maa markay ka kororto lamid ahaanshaha lamid ahaansha miligaasoo lishayin u sugnaaday haa shaygaasoo dallala hoos bixinaya hoos bixiyey shay hoos bixiyey de qofka hooskiisa gormaa la helaa cinda listiwaai hoos la helaa soo maaha oo wadamada qoraxdoodu bartanka cirka madho istiwahoodu inta badan ma muuqdo qofka ku dhammaadaa halka haddaad hoos kaa saaro hoos ma kaa baxaya yah kaa baxaya hoos maya iftiinki adigu kugu dhammaanayaaba de kaa soo baxay mayo lakiin inta xagga iftiin lagaaga qabto hooska kaga aadaya haddii xagga lagaaga qabtani naca marka qoraxdu haddu meeshay marayso waddamada qaarkood bay ku xiranta marar waxay maraysaa qoraxdu bartanka wax hoosa markay bartanka qoraxdu fuusha markay wasada samaa marayso qoraxdu saddex bay u qaybsamaysaa inay qof xagga ka marayso ama xagga ka marayso istiwihii ama bartankii qoraxda marayso hadii bartanka markayso marka hoos hoos istiwaa la yidhahda maba jiraba markaa ma ku dhaca qofkiibay ku dhammaanaysaa sheikhu marka wuxuu ku yidhi calaaya xaal shaygii hoos sameeyey yaah hooskuu sameeyey marka uu hooska iyo shaygaasu isla oo zaada markaas ay waxaa ka siyaadeen midligaas qoraxdii salaada duhur intaasay joogtaa uma kadibna bihi hooskaa ziyaaday ayaa yadkhulu waxaa ku soo gelaya waqtul baa ku soo gelaya waqtigii casarka waqtigii casarkaa soo gelaya oo hooska markuu qofkan iyo hoosku isla ekaadaan waqtigii duhurka waa baxay waqtigii casarkaa soo gelaya waqtiyada waa la doortay inuu casharkii sii joogo mithlay dillin hoos labanlaabkiisa mithlay dilli daaka haa saasaa dhahaysaa wakhtira waa la doortay mithlay dilli daaka kaas hooskiisii hooskaa labanlaab la labanlaabo ayaa la doortay ee alqadri ee cabirka ah uma kadibna bihi siyaadadaas timaaday ama miligaas ayaa yadkhulu waxaa kusoo gelahaya waqtul baa kusoo gelaya waqtigii casarka waqtiyada waa la doortay milay dilli daaka alqadri kaas cabirka ah labanlaa hooskiisa hooskaa labanlaab u labanlaabmay ayaa hee la doortay salaadii casar in la gaarsiiyo jaaza way bannaan tahay salaadii casar ilaa ghuruubihaa ilaa ghuruubi shamsi ilaa qoraxdii hee dhiciddeedii bay bannaan tahay mhm. an tufcala iyo ficluhaa jaaza waxaa bannaan faacilkeeda an tufcala ka keenaysa yaa jaaza waxaa bannaan an tufcala ay ficluhaabaa bannaan samaynteeda ilaa ghuruubihaa ilaa ghuruubi shamsi ilaa qoraxdii dhiciddeedii in la sameeyo ayaa bannaan shiikhu marka xaggan saddex salaaddii casar saddex waqti buu u sheegay kow wuxuu u sheegay waqtu awalu waqtihaa inuu kuu sheegay oo ah markii qofku hooskiisu isleekaadaan wasaada markaa ma ku dhacay labo waqtul ikhtiyaar buu kuu sheegay oo ah markay waktigu soo galo ilaa hoosu labanlaabka tegay waqtulkhtiyaar buu bixiy wakhtiyara waatuu ku yiri waqti saddexaad buu ku sheegay maxaa weeye jawaaz wajaaza waqtuljawaaz buu ku sheegay oo ah ilaa uruubiha ilaa guruubi ashamsi waqtulcuduri baa jira waqtibaa ugu darsanaysa maxaa jira waqtulcuduri waqti la yidhaahdo oo ah salaadii casar in la hormariyaba oo waqtigii duurka loo loo raraa maxaa waqtiga loo yaqaanaa in salaada casar jamcu taqdiim lagu sameeyo waqtigii duurka loo raro salaadaas waqtigee la tukada baan leena waqti cudurin baa tukan baan leena maxaan leenahay oo cudaar waxayse darteed baa soo taqdiimisay soo maa mhm. laftigeeda waqti cudur bay leedahay oo intaa waqtiga duur ka soo saartay waqtiga casar tukan kartaa soo laakiinse waa goorma markaa jamcu taakhiir sameynaysa waqti cudurin baa layahaa markaas marka waa ku dhacay soo hmm. jaaza waxaa bannaan an tufcala ay ficluhaa waa bannaan samaynteeda la samaynayo ilaa uruubihaa ilaa uruubi shamsi ilaa qoraxdii dhicideedii jawaas buu sheekugeliye wa waqtu maqribin maqrib waqtigiisna bihaadaa bihaadaa kaas oo ah ma garanaysaa guruubka baa dhahaysaa bi haadaa ayuu dakhala ku soo galay huwa isagu waa waqtu maqribin maqribka waqtigiisu bi haadaa ay bi haada alguruubi wey guruubka haya dhiciddaa ayuu heeh dakhala ku soo galay hmm. waaya saddex waqti baa hadda maranaya wuxuu soo maray waqtigii salaada duhur waaya ayib waqtigii salaada duhur wuxuu noo soo sheegay awalu waqtihaa oo waqtu fadiila loo yaqaan maxaa loo yaqaan awal waqtihaa waqtu fadiila wuxuu noo sheegay waqtul ikhtiyaar oo ah ilaa qofka iyo hoosku isla ekaanayaan ma ku dhacay waaye waqtu cudrina waa ku darna oo ah oo ah waqti cidirku muxuu yahay jamcu hee nano duhurka waqti cudurka waxaa weye jamcu taakhiir in loo sameeyo salaada casr la geeyo soo maa waa kaa waqti daruura safiinaha kusoo sheegi jirna soo maahayn waqti daruura maxaan usoo bixin jirna horta waqti daruura casarka waxu daruura leh yaa duhurku ma laha wakhtiga casarka markii la gaaro qoftii xaydka qabtay oo wakhtigii casarka iyadoo aan dhammaan xaydka uu ka dhammaaday maxaan leenaha waxay isku tukanaysaa casarkii iyo iyo iyo duhurkii wakhtigii maqribka wakhtiga casarka waan soo sheegna oo waxaasna leeyahay inta hadda duhurka loo sheegay waqtulfadiilo waqtul ikhtiyaar oo markii qofka hooskiisu ku laban laabma ah waqtul jawaas iyo waqtu cudurin afar samahaysid shiikhu markaa waqtulmaqrib buu galay waqtulmaqrib muxuu kusoo galaa buu yidhi bihaadaa ay bihaadal quruubi buu kusoo galaya intee soconayaa xaggaasaa la qabsaday shiikhu muxuu ku yidhi walwaqtu ay waqtu waqtulmaqribi wey walwaqtu maqribka waqtigiisu yabqaa wuu sii jirayaa wuu sii joogayaa fil qadiimi qowlkii qadiimka ahaa markii aan qabanno fil qadiimi qoolkii qadiimka ahaa dhexdiis qadiim ma garanaysa cabdiraxiim yah ha qadiim iyo jadiid baa jira fiqiga shaaficiyada dhexdeed maxaa jira qowl qadiima iyo qowl jadiida sheekh ismaaciil soo garan mayse qolqadiim maxaa la dhahaa qolqadiim waxaa laga wadaa waa qowlkii shaafici horta wax laga hadlayo imaamu shaaficia marna wuxuu kitaab qoraa isagoo jooga ciraaq marna wuxuu kitaab qoraa isagoo jooga masar wixii marka ciraaq lagu qoray qowl qadiim baa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa qadiim kitaabta ciraaq lagu qoray iyo masaaishii lagu lafaguray halkaa qowljadiidna maxaa la yidhaahdaa masr intuu joogay kitaabtii la alifay axkaamtii ku qornayd warkaama ku dhacay yaa xagga marka qolqadiimka iyo qoljadiidku laba xaalo midkood weeye mas'aladii waagii ciraaq joogay uu ka hadlay imaam shaafici yaa isagoo masar jooga hadduusan ka hadlin taasaa taasaa lagu sii dhaqmayaa sideedaba ku soconaysa saasay uu joogtaa meesheedii warkaama ku dhacay imaamu shaafici markuu masar joogay masaladii laftigeeda hadduu masar kaga hadlo tii mid ka duwanna uu la yimaado waxaan leenahay masaladan xaggan noo taalla waaguu ciraaq joogayna qowl buu yidhi waaguu masar joogayna muxuu yidhi qowl kale markuu ciraaq joogay masaladii dhexdeeda wuxuu qowl ka sheegay qowlqadiim baa la dhahaa markaama ku dhacay intuu masar joogay masaladii laftigeedii wuxuu ka yidhin maxaa la dhahayaa qowl jadiid marka inta badan qowlka jadiidkaha baa la qaadanayaa masaa'il marki laga soo reebo xoogaa marki laga soo reebo tan marka u fiirso inaa idigu kala gurtaan u baahanna marka markaa qadiim dhoo soomaali ma laha qadiim waa inaa fahamtaan qadiim waxa laga wadaa intuu ciraaq joogay masaa'ishiis wuxuu ka yidhi masalada waalwaqtu waqtigu ay waqtul maqribi weeye yabqaa wuu joogayaa intee buu joogayaa qadiimi qadiimkii markaan qabanno warkii imaamu shaafici ee ciraaq qadiimkii al adhar ee xoogga weynaa ilaal cishaa'i buu joogayaa ilaa cishaha ilal cishaa'i hee ayuu joogayaa cishahaasoo ku imaanaya bimakiibi alaxmari bimakiibi axmari guduudkii oo meesha ka baxay ilaal cishaa'i buu joogayaa xaal cishuhu bimakiibil axmari guduudkii tegiddeedii uu ku imaanayo waaya xagga marka muxuu yidhi fiqi salaada maqrib markay soo gasho waa hal xabo markay baxayso qadiimku muxuu doortay ilaa inay joogayso inta guduudku meesha ka baxayo waa qoolkii qadiimkaa markuu masar tegey qowlka jadiidkaha wuxuu yidhi maqribku wuxuu joogayaa saddex arrimood inta laga sameynayo inta laga adimayo laga caqimayo la is asturayo salaad shan xabaana la tukanayo warkaama ku dhacay yaah inta lahee laga adimayo aqinkii dee salaad weesadii iyo satradiina la samaysanayo salaad shan raaca ka koobannahee la tukanayo afartaas markii la sameeyo salaaddii maqrib way tagtay wakhtigeedu markaa meel kuma xirnee maxay ku xiran tahay shaqo camal bay ku xihantahay warkaa ma ku dhacay muxuu yidhi intee buu yidhi hayaa cabdiraxiim inta laga adimayo laga aqimayo laga dahaaro qaadanayo laga is asturayo shan ragcadoodna laga tukanayo salaadii maqribka intaasu jooga shan sanacad waa shantee shantee wey sheekh waa sunnihii iyo saddexdii soo maa waa kaa shantii waa taas fariid marka shiikhu muxuu yidhi qowlkan qowlka shadiidkaa weeye qadiimkana muxuu yidhi wax wax camala kuma xirnee inta qorbaxda ka dhacayso ilaa guduudku meesha waa sa saacad oo kale ama afartan daqiiqo ama konton daqiiqo meelaha wuu joogayaa buu yidhi warkaama ku dhacay shiikhu marka muxuu yidhi qadiim keliya muxuu filqadiimil adhari buu raaciya marka xagga wuxuu kutusiyey inuu qadiimku xoog badan yahay halkan asal ahaan waxaa xoog badan jadiidka laakiin hadda maxaa xoog batay qadiimka oo qadiimku muxuu leeyahay anaga wax waqtiga kuwax shaqaa ku xirmayna maxaa la rabaa qorax marka dhacaysa ilaa ilaa guduudku meesha ka baxayo intaas ayaa salaadii maqrib joogtaa walwaqtu waqtigii maqribku yabqaa wuu joogahayaa ilalmaqi filqadiimi qoolkii qadiimkaha markii lagu socdo qadiimkii al adhar ee xoogga badnaa isagu hee ilal cishaa'i buu joogayaa ilaa cishihii bimaqiibil axmari ilaal cishaa'i buu joogayaa xaal cishuhuna hee bimaqiibil axmari uu ku imaanayo bimaqiibil axmari guduudkii oo meesha ka baxay hee uu ku imaanayo marka intaa dambe wuxuu kugu sheegay laba masalo waqtigii maqrib meesha ku dhammaanayo iyo waqtigii cishuu meeshuu ka bilaabmayo oo in maqiibu guduudkiinu meesha ka baxo maqrib baa ku dhammaaday maxaase ku bilowda haddana cishaa ku bilowda wagaayat lcishaai xaggaa marka waqtulmaqrib marka xagga aan ka fiirino tan shiikhu uunoo raacay raximahullah xooga badan markii aan fiirinno qablmaqribku intee waqti buu yeelanayaa yaa saddex waqti buu yeelanayaa marka dhexdiis waqtulfadiila oo awal ah soomaa maah awal waqti ah iyo waqtulikhtiyaar oo ah ilaa maqiibi shafaq waqtulikhtiyaar waa inta la tukan kara salaada iyo muxuu kaloo yeelanayaa waqtu cudrin muxuu yeelanayaa waqtu cudrin oo ah in la hara oo cishaha waqtigiisa la tukan karo markii qofku musaafir yahay soo maah oo jamcu tahiir samayn karo waqaayatulcishaai cishaha waqaayatulcishaai ay waqaayatu waqtilcishaayi cishaha waqtigiisu ugu dambayntiisa ama meesha uu ku dhammaadaa fajrun weeye waa waa fajrun waa waa waagaasoo yastuuqu run sheegaya fajrun waa waahee waagii waa beriye waagii soo garamays fajrun waa waa waagaasoo yasduqu run sheegaya fajrigaasoo muctaridun gudbaya gudbaya fajrigaasoo hee muctaridun isgudbaya fajrigaasoo yudii'u uu la ifo minhu fajrigaa xaggiisa uu la ifo al ufuqu jihadu ee la ifto ama jihooyinku ay la ifaan haye yaa iga seexday labadaismacn isku saaro maxaan ku yidhi wagaayat lcishaa'i ay wanihaayatu baa laga wadaa wagaaya wagaayat lcishaa'i ay wanihaayatu waqti alcishaaya waqtiga cishaha ugu dambayntiisuna fajrun buu ku ahaaday fajri waa waa waa buu ku dhammaanaya waagaasoo yastuqu run sheegaya waagaasoo muctaridun isgudbaya haa waagaasoo yudiicu uu la ifayo minhu ay bisababihi baa dhahaysaa minhu ay dartii baa dhahaysaa minhu dartii uu la ifayo alufuqu ufuqu waagu jihooyinku ay la ifayaan shiikhu wuxuu yidhi cishaha waxaa ugu dambeeya waaga runta aynu soo baxo xagga maxaa ka fahamtay waa kalaa jira alfajru alkaadib waalfajru saadiq baa jira alfajrukaadib muxuu yahay fajrukaadibku culimmada fiqigu waxay ku ishaaraan waa waaga sida yeyda seenteedoo kale u soo baxa u muuqda marka yeyda seenteedu see tahay afka meesha ugu hooseysa way ka dhuubantahay baa la yidhi dhexdana way ka weyn tahay korna way ka dhuuban tahay marka waasaa usoo baxaya waa intuusaa usoo baxo yara ballaaranaya haddana markuu sii baxo dhuumaanaya waagaas fajirkaadib baa lahaa xoogaa yar buu joogayaa kadibna meeshii mugdi bay noqonaysaa haddana warkama ku dhacay yaa weli marna ma aragte ha waagaas maxaa la dhahaa waa beenlowa wey yani waxa weeye xukun kuma dhisna xukun baan lagu dhisayn macnuhu waagaa marka salaada cishaa way joogtaa weli gormay dhacaysa wadaad cisho baxaysaa waagii runtahaa markuu soo baxo oo lagu aadimayey oo cunto lagu joojinayay waagaas tilmaamuu shiikhu siiye muxuu yidhi kow kow muctarid waaye saa u bixi mayee wuu isgudbayaa saasuu isu gudbayaa kow ma tahay buurihii buu isu gudbayaa kow labo waagaas jihooyinkao dhan baa la ifaya waxaan intuu meelkasaa uga soo baxo kadib aaba'aya maaha jihooyinkiibaa hee ifaya buu ku yiri sheikhu raxima allahu tacaala ama jihadii hal jihu hadda sheegayaa waa dhinacaas oo dhan wey al ufuq macanaa waa mufrad aafaaq baa lagu jamciyaa waa kaa reer magaalku arki mayaan soo nalbaa waktiira shiikhu hadda muxuu noo sheegay waqtu lfadiila oo ah awal waqtu bimaqiibi shafaqi ko muxuu kaloo noo sheegay wal waqtu likhtiyaar oo ah ilaa fajrin saadiqin laga gaarayo soo maa hadda muxuu kuu sheegayaa jawaas waqtuljawaas wey taasi waqtiyana waa la doortay lithuluthi ay ila thuluthi ilaa saddex meelood oo meel habeenkii in la tukado ayaa ikhtiyaar ku yahay ikhtiyaar ikhtiyaar malaku jibriil baa xilligaas nebiga tujiyey baa laga wadaa ikhtiyaarka markaa maku dhacay oo nebigu yaa baray salaada malaku jibriil baa baray marka ikhtiyaar laba jeer buu malaku jibriil nebiga tujiyey maalintii koowaad iyo maalinkii labaad marka inta uu salaada geeyey waqti ikhtiyaar baa loo yaqaanaa waktira waa la doortay lithuluthi ay ila thuluthi baa la doortay in salaadii la tukan karo ilaa saddex meelood oo meel habeenkii dee habeenku watigu habeenku goormuu bilaabmaa goormuu habeenku bilaabmaa yaa qoraxdu markay dhacdo haddii qoraxdu dhacda shantii lixdii iska dhigba qoraxduna soo baxayso waagu waaga runtaana uu soo baxayo ilaa laga gaaray ii sheeg afarta iyo bar intee saaca ku jirta yah lixda toddobada sideeda sagaalka tobanka kooiyo tobanka labiyo tobanka kowda labada saddexda intee saac weye soo toban sac intaa maaha saddexda saddex waa toban saac iyo bar toban saac iyo bar saddex meeloo meel maxaa waaba dhahaysaa marka toban saddex u qaybi yah sagaalka soo maa aduu sagaalka iyo bar meelahaas bu hadda sheikhu muxuu ku yidhi wakhtiyada lithuluthi intaasay noqonaysaa ilaa sagaalka heebar in la tukado baa waqtilikhtiyaar noqonaya marka habeenkay maalinka ku xiran tahay isbedelaysaa baashu lakin hadana markaas ad xisaabsataa habeenku meeshuu ka bilowda meeshuu ku dhammaanaya kadib aa saddex meelood u qaybisaa meeshii ugu horeysa ayaa waqti ikhtiyaar la dhahayaa marka wajawishu bannee ilaa saadiqi fajrin bannee salaadii cishe ilaa saadiqi fajrin fajri kiisa runta sheegayey kiisii runlowga ahaa ilaa laga gaarayo baneecishihii mm, waaya shiikhu marka muxuu noo sheegay bimaqiibi axmari waa waqtljawaazi waa waqtulfadiilati koow waqtulikhtiyaarna waa ilaa thuluthi lleyli waa labo waqtuljawaasna waa ilaa fajrin saadiqin saddex ma ah waqtulcudrina muxuu noqonayaa maqsuulcir muxuu noqonayaa haye taqdiimuhu dee liwaqti lmaqribi in loo xagga loo qadimo afartaas waasna yeelanaya waqtina waa la doortay liuluii ilaa uluii baa la doortay wajawisu bannee hu ceshihii bannee ilaa saadiqi fajrin fajrkiisa runloogayo laga gaarahayo wa bihi fajri saadiqaas baa dhahaysaa wa bihi fajri saadiqaah ayaa qad dakhala waxaa ku soo galay asubxu galay <laughs> wabihi hee wabihi hee ya cabdiraxiim wabihi hee wabihi maxaa ku macnaynaysaa wabihi fajru saadiqa ah ayaa qad dakhala uu kuayaa qad dakhala uu ku soo galay hee asubxu subuxuu ku soo galay hmm. waktiyada waa la doorta subaxii in la tukado ilal isfaari ilaa cadaankii laga gaarayo isfaar macna alidaaa weeye ilaa hee ha asfara bimacnaa adaaawey waktiyada waa la doortay ilal isfaari ilal idaacati laga gaarayo ilaa iftiinkii soma dhici karto soo iftiin caadigiisu ma jiro intaan la gaarin guduudka ha iftiin caadiga ka horeeya ilal isfaari wey mar macnuhu waktiyada waa la doortay ilal isfaari baa la doortay ilaa laga gaarayo hee cadaankii laga fajrin saadiqin maxaan kaloo haynaa waqtul ikhtiyaar oo ah ilal isfaari waqtuljawaaskii baa dhiman jawaazuhu jawaasu subxi subxii waqtijawaaskiisuna yabqaa wuu sii joogaa ilal idbaari ilal idbaari ay ilaa idbaari leyli ilaa habeenkii dabajeedintiisii buu sii joogayaa ilal idbaari ilaa hee habeenkii dabajeedintiisii oo habeenka muxuu ku dabajeediyaa biuluuci shamsi dee marka maxaakaa soo qadaranaysaa ilaa lidbaari ay ilaa idbaari lleyli biuluuci shamsi jawaasuhu jawaasul subxi subxa waktijawaaskiisu yabqaa wuu sii jiraa ilaidbaari ilaa idbaari leyli buu sii jiraa habeenkii dabajeedintiisi muxuu ku dabajeediyaa habeenku biuluuci shamsi bisababi uluuci shamsi ilaa qoraxay soo bixideeda marka macnuu muxuu yahay elidbaar maxaa laga wadaa macnaha marka marka qorax soo baxdaa laga wadaa marka qoraxda soo baxdo habeenkii baa laalaabtay maxaa bilaamay subixi ha warkaama ku dhacay ha waleyli idaa adbara soo ma ahayn habeenka muxuu la daba jeediyaa inay qoraxda soo baxdo habeenkiibaa idbaar sameeyey macnuhu qoraxdaa soo baxaa laga wadaa fajru saadiqigaa lagaara macnuhu maaha jawaasuhu jawaazu subxi yabqaa wuu joogaa ilalidbaari wuu joogaa wey hadda marka intee baa ka haynaa ko waxaan ka haynaa waqtulfadiila oo ah fajrun saadiqun soo maah laba oo waqtulkhtiyaar ilaa waqtuljawaazkuna muxuu noqonayaa ilal idbaari ay ilaa idbaaril leyli buu noqonayaa warkaama ku dhacay yaa wakaa wasunna shiiku sumuusan ku dhihin awal waqti baa fadli badan salaada yah fadligaa awal waqtigaase lagu helayaa waa hadda ka hadlayaa warkaama ku dhacay yaah fadliga wal waktiga hee see buu ku helayaa sheikhu wuxuu ku yidhi wa sunna waa la sunneeye hmm? akriyayun dabadaas haye wad id awal waqti bil asfaab ishtaqa soo maa de sunna waa isku mid wa sunna igu wad sunna waa la sunneeye tacjiilu salaad sidin qormiya yah wasunna wayundawi wasunna waa isku midkii wasunna waa la sunneeyey tacjiilu salaati salaadii dadejinteedii baa la sunneeyey fil uwali wakhtiga horaantiisa la dadejinayey marka dejintu maaha salaadii markaa dhexdeeda baa boobsiinaysa waxaa laga wadaa gola hore tukashadeedii baa la sunneeyey oo see goor hore magaalada tajidinteedu sunno sunnaheeda looga faa'iidaysanayaa idcillaah ishtaqala wuu ku mashquulayaa qofku awalaalwaqti waqtiga horaantiisa wuxuu ku mashquulayaa bilcasbaabi biasbaabi salaati buu ku mashquulayaa salaada asbaabteedii markaa ma ku dhacay mhm. wa sunna waa la sunneeyey tacjiilu salaati salaadii dadejinteedii baa la sunneeyey fil wali ay fil waqti waqtigii in la horeysiiyo ee uwalka ahaa see markaa cilad see markaa lagu hormarin looga faa'iidaysanaya tacjiilkaas sunnaha idcilleh waa cillo wey tacliiliye wey idcilleh ishtaqala wuu ku mashquulayaa qofku awalal waqti wuxuu ku mashquulayaa hee biasbaabi ay biasbaabi salaati buu hmm, ku mashquulayaa wey isaga ugu mashquulayaa markii waktigii salaad soo galaba in la adimo in la weeseysto in la is asturo in xaggii masaajidka loo tallaabsado ma garanaysaa intaasuu ku helayaa awal waqti ajarkeedii warkaa ma ku dhacay yaah saasuu ku helayaa mhm. marka sheikhu muxuu ku yidhi awal waqti in salaada la hormarya ayaa ayaa sunnaa sumusan ku dhihin waa sida guud laakiinse waxyaabo dhowra ah. haddii la helo salaadii in la dibdhigaa sunnaa waxyaa asalku waxa weeye ya tacjiil maa lam yucaarad haddaan la ictiraadin markaa markii haddii ictiraad yimaado kaasaa xoog badnaanaya ictiraadka mid ka mida ah sheikhu ku tilmaamay oo ah salaadii duhur baa kululaatay xilligeedi baa la iskarkariyey kulal weeye soo maa markaasoo kale maxaa sunnaa wa sunna waa la sunneeyey bu sheikhukii raxima tacaala alibraadu baa la sunneeyey qaboojin ha wa sunna waa la sunneeyey qofkii salaada door tukanayay waxaa loo sunneeyey alibraadu baa la sunneeyey ha qaboojin la qaboojiyey salaadii alibraadu qaboojin bificli duhri haa alibraadu baa la sunneeyey bificli ay bitaakhiiri soo gasho xaggaas maxaa dhahaysaa alibraadu baa la sunayay bificli duhri ay bitakhiiri ku imaanayay dibdhigidii ficli duhri duhurka samayntiisa la dibdhigayay wasunna waxaa la sunneeyey alibraadu baa la sunneeyey qaboojin bificli duhri ay bitaakhiiri ficli duhri duhurka ficilkiisi duhurka samayntiisi dibdhig la dibdhigo qaboojin ku imaanaysa ayaa hee la sunneeye weeyaan lishiddati alxarri kuleel dartiis markay jirto lishiddati alxarri laamtaan bimacnaa fii u macnayso maxaa lahaysaa lishiddati alxarri fii shiddati alxarri kuleelkii darnaa dhexdiisii biqudri alxarri meel kulul dhexdeedii litaalib iljamci mid jamac doonaya yaa darteed bimasjidin fii masjidin masjid ma garanaysaa bimasjidin masjid xaggiina dhexdiis masjidkaasoo uutiya la imaanayay ileyhi xaggiisa la imaanayay waay min bucdin meel fog xaggeedna laga imaanayay khilaafljumucati haada arinkaasi khilaafuljumucati jumcada mid khilaafsan weeyo ka duwan khilaafsan macna ka duwan baa labada intaan macnaha ku laaban shiikhu wuxuu ku yidhi qofkii maxaa sunna u duhurkii maxaa sunno ah alibraad in laisqabooshiye m in lasoo qubaystaa laga wada qaboojinta maxaa laga wadaa salaadda xoogaha la dib la dib dhigaa laga wadaa inta inta dee derbiyada hoos yeelanayaan lagu soo gabado ma garanaysa yaa derbiyada qofka soo raacayo hoos lagu soo gabado intay ka yeelanayaan in salaadii dibdhigaa ah sunnaha ku jira yaa loo dibdhigayaa salaadii dhowr shardi laga helo kow xilligu markuu xilli kuleelaa yahay kow maya meeshan jamcigu ka dhacayaan meel kulula e tahay meeshan eh, ibraad taakhiirka ka dhacan ka wadaa meeshan hadduu eebba kuu roonaado eh, taakhiirku ka dhacayana masjid ee tahay ya cidda cidda taakhiirka samaynaysaana ay meesha imaanayso meesha hee jamaca masaajidka ay imaanayso cidduna meel fog ka imaanayso waraabu <laughs> ku dhacay yah intee wey shan meelaa wey kow horta taakhiirku masaajid buu ka dhacayaa ninkii gurigiisa jooga taakhiir laga mara waa inuu tukadaa kow mata labo mee cid qofkuna waa inuu masaajidkii soo aadaa liaalib litaalib baa tilmaamaysa saddex waana inuu fog yahay masaajidku afar masaajiguna waa inuu magaalo kulul ku yaallaa meel kulul inuu ku yaalaa masaajidku shan waa in shiddatulxar kuleel waa inuu jiraa shanta marka lasla helo maxaa leenaa sunna taakhiiru duhri ha warkaama ku dhacay sunnal ibraadu baan leenahay ibraad baa sunnaha markaa intaa shiikhu ku sheegan wax kale ma samayn waa sunna waa la sunneeyey alibraadu baa la sunneeyey ibraadkaasoo bificli duhuri bitaakhiiri ficli duhur ku imaanaya baa la sunneeyey lishiddati alxarri fii shiddati lxari ama cinda shiddati alxarri cindana waa kaga dhigan kartaa bimacnaa cinda waa ka dhigan kartaa lishiddati alxarri cinda shidati lxari kulal daran markuu jiro biqudri lxari meel kuluna la joogo qudri waa meel lidaalib iljamci jamaca mid doonayana uu jiro bimasjidin masjidna lagu tuganayo masjidkaasoo uutiya la imaanayo ileyhi xaggiisa la imaanayo min bucdinna laga imaanayo meel fog intaas salaadihii shanta ahaabaa iskale haadaa arrinkaas khilaafuljumacati jumcada mid khilaafsan wey yani jumcada ibraadka looma sunnayn warkaama ku dhacay yaah ayado ibraadku malaha macnu waa sidaas mhm. waaya jamciina markaas bimacnaa markuu ku leeyahay liaalibiljamci muxuu ka wadaa muxuu ka wadaa liaalibiljamaacati yani jamaaca inuu ku tukanayo wey macnuhu waaya marka ayaga khilaaful jumucati haadaa u keensa khabar ka dhiga iyadoo haadaa kana khilaafuljumucati haadaa xukunkan ibraadkaade khilaafuljumucati buu khilaafsan yahay iyada ayadoo dee ma garanaysaa qofka waxaa loo sunayay masaajidka yimaado inuu iskaba tukadaba maxaa kaloo loo suneeyey salaada jimcada in lasoo jarmaado soomaa sooba geliya marka qofkiiba waa horuu soo galay marka meel jarmaado la suneeyey meeshanna maxaa laga cararayay meeshanna maxaa la rabaa qofkii inuu xoogaa waqti meel hela soomaa uu soo maro ninkana soo jarmaad baa la yiri marka isqaadan maya marka ayadoo laga reebay inay sunno u tahay ibraadku Mhm. ibraadka muxuu ku imaanayaa bificli duhri baa taakhiirka lala imaanaya laakiinse aadaankii ka warama yaa aadaanka lama dibdhigayaa isaga isaga aadaanka waqtigeeda baa la dibdhigaya waxaa la dibdhigayaa waa ficilkii salaada waa la dibdhigayaa tukashadii waayahay salaata mala sababun lahamnacaa bacda salaati subxi xataa tadluca intaa waxaan ku daraynaa intaas waragcata dawaafi baan geenaa bis shiku xaggan wuxuu ka gelayaa raximah allahu tacaala wuxuu ka gelayaa awqaadda la yidhaahdo awqaatun alatii tukrahu fiiha salaatu awqaadda salaada in la tukadaa ee karaaho taxriim tahay oo aan la tukan karin haddii la tukadana aysan ka ansaxayn ma ku dhacay yaah shiikhu wuxuu ku yidhi imnacaa diid oo diid imnacan way macnuu aliftaas waxaa lagasoo laga soo rogay nuuntii khafiifka ahayd imnacan diid oo diid salaata maa kii salaadii diid laa sababun wax sabab ahi laha aysan u sugnaanin salaadaas bacda salaati subxi salaadii subax gadaasheeda xataa tadluca hiya ilaa qoraxdu ka soo baxayso wa bacda ficli alcasri casarkii gadaashiisina salaadii diid aan sababta lahayn xataa garabat ilaa ay dhacayso hiya qoraxdu wa cindamaa goortiina diid salaadii aan sababta lahayn tadlucu ay soo baxayso hiya shamsadu ay soo baxayso xataa irtafacat ilaa ay hee kor u kacdo qayda rumxina kor u kacdo wlstiwaaa wa cinda alistiwaa'ina diid salaadii aan sababta lahayn laa jumucatin jumuca kuma jidhee ila zawaali ilaa suudi laga gaarayo walisfiraari wa cinda alisfiraarina diid salaadii tukashadeedii liguruubin ilaa guruubin laga gaarayo dhicid guruubkaasoo diika maalin dhammaystiran u saaxiiba <laughs> waay maantay awqaadda salaada la diido salaadaha Eh, diididaydii la diidayay in la tukado awqaadda saddexbaa u qaybananaa saddex meel baa u qaybananaa saddex arrimood waxaan qaybananaa shan arrimood labo salaadii ficil gadaashiis baa la reebay in la tukado yacnii salaada markii la nahaynay in la tukado laba meelood bee imaan ka dhaca bes bacda waqtin iyo bacda ficlin intii intiibu sidii u qaybiyey saddex waqti salaad aan sabab lahayn lama tukan karo salaad aan sabab lahayn lama tukan karo waa saddexdee waqti kow shiikhu wuxuu ku yidhi cinda alistiwaa'i markay qoraxdu bartanka marayso ilaa qoraxdu suusho intaa inta ka dhexaysa lama tukan karo waa waqti labo cinda al isfiraari qoraxdu markay guduud guduud soo galo ilaa intay ka dhacayso soo laba maa yah cinda alisfiraari ilal quruubi qoraxda casarka gadaashiisa qoraxdu ma guduudato guduudka laga bilaabo ilaa intay ka dhacayso wakhtigaana lama tukan karo saddex shiikhu wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala cindamaa tatlucu marka qoraxdu soo baxayso xataa tartafica saddexdaas waa saddex waqti lama tukan kara salaad laba bacda subxina eeg bacda subx laga wadaa bacda ficli subxi salaadii subax tukashadeedii markaa la timaaday gadaasheedana ma tukan kartid bacda ficli lcasri salaadii casar markaas samaysayna gadaasheeda ma tukan kartid ayadana waa bacda ficlin marka maxaanu qaybaynaynaa nahyiga nahyi imaanaya bacda ficlin iyo nahyi imaanaya fii waqtin nahyiga bacda ficlin bad maxaa laga wadaa bacda ficlin yani waxaa laga wadaa aad maanta adoo musaafira ah haddaa salaaddii casar tukatay jimca taqdiim baa tukatay oo soo hormarisa marka ma ku dhacay maxaad tukatay safar baa ahayd duurka markaa tukatay baa casarkiin ku xujisay xilliga casar ma soo gashaa yaah salaadda casarma hadaad tukatay wixii ka dambeeya intaa duurha ka dhiman salaad aan sabab lahayn ma ka kadhid marka ma ku dhacay yaah marka salaadda casar gadaasheeda nahyiga la diiday waxay ku xiran tahay inaad salaaddii samaysay warkaa ma ku dhacay salaaddii subaxana maxay ku xiran tahay nahyiga gadaasheeda yimaaday inaad salaadii samaysay haddaan weli samaynahya weli ma imaan wey macnuhu markaa ma ku dhacay ah, markaa macnuhu salaad salaada la diidayna waa salaad maalaha sababan aan sabab lahayn imnacan diid oo diid salaata maa kii salaadii diid laa sababan wax sabab ihi laha aysan u markaa ma ku dhacay gomaan diidayaa bacda salaati subxi diid xataa tatluca ilaa qoraxda soo baxdo wa bacda ficlil casri soo jeedid bacda ficlil casri ficil casarkii samayntiisii gadaasheeda diid xataa harabad ilaa ay ka dhacayso wa cindamaa goorta diid tadlucu ay soo baxayso qoraxdu xataa irtafacad ilaa ay karoo baxday walistiwaaa diid wa cinda alistiwaai hoosdhig wa cinda alistiwaa'i diid laa jumucatan jumuca maye ila zawaali laga gaarayo walisfiraari wa cinda alisfiraarina diid liguruubin ilaa qoraxdii qadhicideedu laga gaarayo quruubkaasoo dii maalin u marka istiwaha markii la marayo shiiku wuxuu yidhi jimcada kasoo reeb jimcada markii la joogo salaad waqtiga maalinka jimcada xilliga qoraxdu bartaa ku beegan tahay salaadaha waa la tukan karaa ayadoo laga soo reebay nahyiga ayada kuma jiro warkaama ku dhacay yaa qofka waxaa u sunnaa markuu salaad masaajidka yimaado ilaa ilaa imaamku ka khudbadeynayo khudbadii ka korayo inuu salaad iska tukado soo istiwaagi marka kuma jira halkaa yaa haddaa afar saac bar timaaday ilaa labiyo tobanka imaamku koraya meesha salaad waa tukan ka dhaawaa sunne marka xagga maxaa ku jira istiwihii marka istiwaha salaada jumcada laga soo reebayaa iyada waayahay mm-hmm. wakhtigii ma naga dhacay halkaan ugu joojiya hada bilaahi towfiiq sala allah wasalama calaa nabiyina moxamed waala alihi wasaxbihi ajmaciin